بسم الله الرحمن الرحيم الحمd لله رب العاalمين وصل اللهma وsلم عlى نبيina mحamd وعlى آlه وصaxبه أجمعين amا bعd فيquل الxاaفظ بن xجر عlيه رحمة الله وعn cثman رضي الله تعالى عنه أن النبy صلى اه عليه وsلم kana يخلل لحyth في الوضوء أخرجه التrmdي وصxax بن khusayma cثmaan waxaa laga warinaya waa cثmaan بn cafan radi الlahu tacalى canh ana الnabiya nabigu sal ه alيه wasalam kaana inuu ahaa yukhalilu mid faraha dhex gelgeliya lixyatahu garhkiisa fi lwuduu'i wayse qaadadka dhexdiisa markuu wayse qaadanayo takhliilku waxa weeye in shayga shay kale la dhexgelgeliyo waxaana laga wadaa in inta biyo la qaado garhka lagu shubo kadibna timaha garhka faraha la dhex gelgeliyo si ay biyuhu u gaadhaan jirka akhrajahu xadiidka waxaa soo saaray atirmidiyu baa soo saaray wa saxaxahu waxaa saxiix yeelay ibnu khusayma kadalika waxaa soo saaray ibnu maaja ibnu khusayma daara quطni bayhaqi ibn xibbaan xaakim cabdirazaq fi waxaana saxiix yeelay alimaamu tirmidi laftiisa xaakim ibnu khusayma siduu sheegay xaafidku bukhaarina wuu taxsiiniyey iyo ibnu mulaqin waxaa kaloo saxiixay xadiidka alimaamu dahabi abulxasan ibnu qaطaan shaykh اlalbani cala aljamiic alraxma xadiidku marka waa xadiis sugan nebigu sal ly wasalam uu markuu weysaysanayo uu timaha garhka gacmaha faraha dhex gelgelin jiray shawaahidna wuu leeyahay xadiid kaleo u markhaati kacaysuu leeyahay xadiidku oo uu ka mid yahay xadiidka anas ibnu malik fii sunani abi daawuud wuxuu yidhi anas nebigu sal ly wasalam wuxuu ahaa markuu weysaysanayo akhada kafan min maa faadkhalahu taxta xanaki markaasu wuxuu gelin jiray intuu cantoobo biyo a buu xanaga hoostiisa gelin jiray xanagu waa garhka xaggiisa hoose fa fakhallala bihi lixyatahu markaasuu garhka faraha ku dhex gelgelin jiray markaasaa wuxuu yidhi nebigu sal lay sl markuu sidaa sameeyey haakada amaranii rabbii sidaasuu rabbigay i amray inaan sameeyo xadiidka anase shaahidkaana xaakim dahabi abulxasan bn qaطaan sheekh albani way saxiixinayaan oo wuu sugan yahay isaguna shawaahid kalena waa leeyahy xadiiu caaisha cinda axmed xadiiu camaar cinda tirmidi wabnu maaja walxaakim iyo keyrkood shawaahid badan bu xadisku leeyahy adigu waa sugan yahay ayib xadiidku wuxuu faa'iideynayaa oo daliilu yahay calaa mashruuciyati takhliili lixya fi lwuduu markuu ruuxu weysaysanayo in faraha timaha ladhe timaha garhka in faraha la dhex geliyo takhliil la sameeyo inay mashruuc tahay ayuu xadiidku ku tusaya arrintaana ma khilaafin ilaa qowl fi madhab almaalikiya oo karaahaystay mooye karaahaysigoasna meel ma saarno mar hadduu naski khilaafsan yahay culimmadu waxay isku khilaafeen bacdamaa ay isla ogolaadeen mashruuciyadiis ilaa qowlkaa shaadka mooye waxay isku khilaafeen takhliilkuma waajibba mise waa mustaxab culimada badankood waxay qabaan inuu mustaxab yahay khaasatan timaha badan timaha badan way kala qaadaan tima yar hadday timaha garku yar yihiin iyo hadday badan yihiin ayb culimada qaarkoodna waxay ku tageen waa waajib waana qowl fii madhab ilmaalikiya ayaa waajibinaya waa odhanaya waa laazim mustaxab meehe waa waajib waxaa laga yaabaa inay ka qaateen wujuubka xadiidkii anasen sheegaynay hadda ee nebigu sal ly slam markuu takhliilka sameeyey kadib uu yidhi haakada amaranii rabbii amarku waa wujuub buu faaidey sooma inay taa tahay nebigu sal lay sl maadaama uu sheegay amar rabbi inuu yahay isaguna ficil ahaan u fuliyey wujuubka inay halkaa ka qaadanayaan maalikiyada qowlkoodaasi baa suroobi kara waxayse culimmadu u badan yihiin inay mustaxab u yahay n waajib adiga haddii muhimaddu waxa weeye inay jidhka ay biyuhu gaadhaan haddayna biyihii jidhka gaadhayni ilaa takhliil in lagu sameeyo oo gacmaha la gelgeliyo mooye marka wuxuu noqonayaa waajib lianna maa laa yatimu alwaajibu ila bihi fa huwa waajib noqonaya hadday biyihii gaari karayaan biduuni takhliilla markaa mustaxab buu noqonaya saas man ayb an cabdlahi bni zaydin qaala wuxuu yihi cabdulahi bni zayd alansaari qaala wuxuu yihi ina anabiya nebigu sal lay wasalam utiya waxaa loo keenay biuluay muddin mud saddex meelood loo qeybiyey labadiis meelood oo la israaciyey fajacala markaasuu bilaabay nebigu sal lay waslam wuxuu gudagalay yadluku inuu marmariyo diraacayhi labadiisa dhudhun inuu biyaha marmariyo dalkigu waa jibintiiyo marmarinta utiya waa loo keenay nebiga sal lay slam biuluay muddin mud saddex meelmood qaybiyey labadiis meelood uluaynku waa saas ayb mudkana waxaa la yidhaahdaa sacab hal sacab biyaha hal sacab buuxin kara baa mud ah ayb markaasuu nebigu biyaha marka loo keenay ayuu wuxuu bilaabay inuu gacmihiisa marmariyo akhrajahu waxaa soo saaray xadiidka axmedu axmed baa soo saaray fii musnadih wa saxaxahu waxaa saxiix yeelay isagana ibnu khusayma saxiix yeelay ibnu khusaymata ayaa saxiix yeelay xadiidka waxaa kaloo soo saaray oo axmed la wariyey ibn xibaan fii صaxiixihi bayhaqi fi sunan abu yacla fii musnadihi xaakim fi mustadrak aلطaxaawi fii sharxi macaani اlaahaar qolyahaaso dhan xadiidka way la wariyeen imaam axmed waxaa saxiix yeelay sida ibnu khusayma u saxiix yeelay oo tasxiixintan la wadaaga xaakim ayaa isaguna saxiixiyey alimaam اnawowi caleyh raxmat lah wuxu le sanadkiisu waa xasan sheekh albaanina waa saxiixiyey xadiikuna shawaahid fara badan buu leey xadiidka caankae saxiixaynka caanka ku ah min xadiidi anas iyo keyrkiiba waxa weeye kaana anabiyu sal lay waslam yaqtasilu bisaaci ilaa khamsati amdaad wayatawada'u bilmuddi nebigu sal lay wasalam wuxuu ku qabaysan jiray qiyaasta biyuhu ku qabaysan jiray waxay dhannaayeen ilaa hal saac hal suus hadduu dhaafiyana waxay gaari jireen ilaa afar mud waxaan dhihi laha ilaa shan mud buu gaadhsiin jiray macnaa garoo saacu waa afar mud mar intaasuu ku qabaysan jiray marna intuu ka badiyo wuxuu gaadhsiin jiray shan mud oo saacuu ka kordhin jiray macnaha ayib wayatawada'u bilmuddi mudna wuu ku weysaysan jiray nebigu sal lay slm mudku waa saac iyo afar loo qeybiyey meel ka mida ah wey macnaha saacu waa afar mud aia sidaasoo kale waxaa ku sugan fi muslim min xadiii safina iyo eyrki muslim qaybkood baa soo saaray bayhaqi kadalika wuxuu wariyey xadiida jaabir oo marfuuca nebigu yuri sal lay slam yakfi min alwudu almuddu wayakfi min algusli assaacu haddaad weyse qaadanayso mud baa kugu filan hal sacab oo biyo ah baa kugu filan haddaad qabaysanaysana waxaa kugu filan sac sus baa kugu filan shekh albani aleyh amatulahi kama fi aiixa fi silsila axiixa wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix xadiikaas jaabir ee bayhaqi soo saaray ayb saaca taqriiban wuxuu u dhigmaa adigu ilaa eh, laba litir iyo waxyar waay laba litir waxbaa dheer laba litir iyo barh miya barh ma ka yarya waxa ka badan waa laisku khilaafsanya laakiin laba litir iyo wax ka badan waa saaca ayb mudkuna way ku kala tegsan yihin way ku kala tegsan yihiinoo qaar waxay leeyihiin mudku waa yani taqriiban shan boqol iyo afartan iyo afar yani gram wa shan boqol iyo afartan iyo afar mililitr waay manaa macnaha wuxuu noqonayaa markaa litir nuskii sooma iyo wax yar ah, mudka qaar baa saa ku qiimeeyey qaarna waxay leeyihiin mudku waxa weeyaan waa lix boqol iyo labaatan iyo shan mililitir oo markaas wuxuu ka badan yahay waxa weeyaan taqriiban waa nus litir iyo boqol iyo konton mililitr sooma boqol iyo lixdan mililitr saas way maana qiyaasaha way ku kala duwan yihin laakiin qiyaasta caanta waa midda hore qiyaasta caanka waa midda hore markaan idhaahno maalan shan boqol iyo afartan iyo afar yani waxa mililitir waaye mudku ulusay muddin meeqay noqonaysaa marka intaa unbaad saddex u qaybin markaas haddana laba ku dhuf natiijada kuu soo baxa saddex intaad u qaybiso saddex qayboodoo isleeg baa kusoo soo bixi soo ma mid walba waa ulu ulusayn markaad soo saari rabto labaad ku dhufan marka ulusay muddin saasay kugu soo baxaysaa qiyaastan hadda waxay noqonaysaa taqriiban markaynu idhaahno mudku waa an boqol afartan iyo afar mililitr ulusaynkiisu wuxuu noqonayaa saddex boqol iyo lixdan iyo laba mililitir ah, intaa biyo dhan buu nabigu ku weysiista w salawatu rabbi waslamu aleyh soo biyo yar maaha biyo aada u yar waay saas man ayib xataa haaf litir ma dhan aada bay uga yaryihiin sooma ayib waxaan u malaynayaa bahashan yarta ahee muxuu ahaaye lacabo ee tobanka shilin la siiyo meeqa waay laba boqol iyo saddex boqol soo wayba ka badan tahayba haduu halkaa ka iyaas aado wilda tobanka shilin siisan biyo intaa iyaastado ay dhan tahay buu nabigu ku weysaystay salawatu rabbi waslamu aleyh xadiiku waa saas man ayb ana nabiya utiya biuluay muddin waana qiyaasta ugu yar ee la hayo ee nebigu ku weysaystay salawatu rabbi waslamu aleyh ayb iyaas ka yar lama hayo qiyaas ka yar lama hayo xadiid baa jira odhanaya tawada'a biulusi muddin mud saddex meelood loo qaybiyey meeshii taa laba meelood bay sooma meeshiibuu ku weysaystay xadiikaasi asal ma leh waa daciifkaas wax sugan xadii sugan qiyaastana ugu yar macna ayib taasi middaa wey marka xadiisku marka wuxuu faa'iideynayaa oon ka faa'iidaysanaynaa in biyaha weysada lagu weyse qaadanayo la yareeyo mar walba oon lagu israafin israafka laga fogaado qiyaasta ugu yar ee kule eg inaad ku weysaysato maxaa yeele nebigu sal ly aslam wuxuu aada uga digay weysada in israaf lagu sameeyo wuxuuna sheegay inay imaan doonaan dad ku xadgudbi doona weysada iyo ducada markuu nebigu saddex saddex goor u weysaystay oo xubnaha uu dhaqay kadibna xadiidka waxaa ku sugan inuu yihi faman zaada cala haada faqad asaaa wa tacaddaa wa dalam inta ruuxii ka siyaadiya xumaan buu sameeyey waana xad gudbay dulmina wuu ku kacay biyahani marka waa nicmo ilaahay subxana wa tacaala hadday nicmo yihiinna in lagu ciyaaro lama rabo wixii baahidaada ka badan inaad macnaha waxa weye iska daadisa uun lama ogolo macnaha waa kaa xadiidkaas jaabire bayhaqi uu soo saaray sheekh albaanina u leeyahay sanadkiisu waa saxiix uu nebigu yuri sal ly slam yakfi min alwuduui almuddu min alwuduu almuddu biyaha lagu weysaysto mud baa kaaga filan sooma mud baa kugu filan wayakfi min algusl saac ah, xadiikani wuxuu kutusaya xataa mud keliya in lagu weysaysan karayo ulusay muddinta waaba ka siiriyahay man ayb xadiikaa horeen sheegnay baa daciif tawada'a biului muddin laakiin kan ayaa suganoo yakfi min alwuduui almuddu ah, ayb qabayskana nebigu sal lay wasalam biyo taqriiban laba litir dhan ayuu nebigu ku qabaysan jiray sal lay waslam hadday dheer yihiinna wax yar dheer saasuu marka nebigu biyaha u ilaalin jiray salawatu rabbi waslamu caleyh innaga lakin imtixaanka inaysto mxuuha ah ah waa layska furi umbaashi ah frejka umbaa layska furiyo ilaa intaad ka daalaysa waba iska shubiba marka la weysaysanhayan inta layska sii daayo xataa ruuxu xubinka markuu dhaqayo keliyatu biyuhu ma socdaana isagoo xataa iska fadhiyaa laga yaaba biyuhuna iska socdaana iska qulqula wa hada min alguluw xadgudub waay waxaa la doonaya marka biyuhu yani aqal xad ood ku qaadan karto inaad ku qaadato wixii kalena aad xifido biyaha aan la daadinin muhimaddu waa taas qaybta dambe xadiidka fajacala yadluku diracayhi waxaa laga faaidaysanaya iyadana faaideynaya xubnaha marka la weysaysanayo in gacanta la marmariyo inay mashruuc tahay jumhuurtuna waxay qabaan waa sunne waajib maaha in biyuhu gaadhaan umbaa waajibe gacanta in la marmariyo waajib ma ahabay qabaan culimmada badankood waxaase waajibinaya imaamu maalik iyo eyrkii immammalig iyo culimo kale waxay leeyihin xubnaha marka la dhaqayo in gacanta la marmariyo waa waajibe biyaha oo lagu shuboo laqooyo keliya kuma filla buu leey waxayna khilaafkaasi ka imaanaya horta inay mashruuc tahay dee xadiidkana kutusaya laakiin waa ficil sooma ficilkuna muxuu korsaa cala alwujuub wala cala alistixbaab cala alistixbaab buu ku tusaa wujuub ma gaadho ficil sooma ayib taa waa mid oo mashruuciyadiisa waa isla ogol laakiin wujuubka waxay u deliishanayaan maalikiyadu isla xadiidka ma saaciidaynayo marka lanna alficlu gaayatu maa yadullu calayhi wa huwa alistixbaab sooma madhab aljumhuur baa marka sawaab dhinac kale waxay ka doodayaan waxaa soo arooray nebigu inuu dhaqi jiray xubnaha kelimatu yaqsilu luqad ahaan marka dib loogu noqdo ma ka dhalanaysaayo macaanideediiyo waxay keensata ka mid ma tahay in shayga gacanta la marmariyo mise yaqsilu waa lagu ilaaqi karaa haddii biyuhu gaadhaan saas man yacni haddii gacanta maalan aada biyo dhex geliso ama biyo kor kaga shubto ay wada qoydo laakiin aadan wax aadan marmarinin shayn oo aadan waxba taabsiinin luqadda carabiga yasilu ma la dhihi karaa ama asala ma la dhihi karaa mise asalo waxay noqon kartaa oo kelimadu ay ku rumoobi kartaa markii gacanta la marmariyo iyaduna masale luqawiya oo yani kelimada dilaaladeedii luqawiga ahayd bay isku kala tegaya oy qolina halkan ku dhufanaya qolna halkan ku dhufanaya saas man waxayse isla ogol yihiin oo iyada aan hadalmadoonto ah haddii aynan biyuhu gaadhaynin xubinka in gacanta la marmariyo gacanta lagu kaalmeeyo mooye taa inay marmarintu waajib tahay waa laisla ogolya liannahu marka waxay ka imaanaysaa maa laa yatimu alwaajibu ila bihi fa huwa waajibkii bay ka imaanaysa marba haddaan waajibkii la gaari karin shayga waajibka lagu gaarhayo waajib buu noqonaya shayga la-aantii aan waajibka la gaari karin isaguna waajib buu noqonayaa laakiin ogowow mar walba ama hayb ku doodeen waajib miyaa dalkigu mise waajib ma aha mar walba waxaa fiican in nebiga wixii ka sugnaaday la raaco salawaatu rabbi waslamu caleyh khuruujan min alkhilaaf maxay ku yeeli inaad gacanta marmariso sooma ah, sidaad khilaafka uga baxdoba inaad gacanta marmariso laa shaka fii dalika inay tahay sida fiican wa canhu waxaa laga warinayaa cabdullahi bnu zayd waay canhu saxaabigii hadda soo sheegnay xadiiskii ugu dambeeye laga warinayey canhu xaggiisa waxaa laga warinaya annahu isagu ra'aa inuu arkay annabiya nebiga sal ly wasalam oo ya'hudu qaadaya liudunayhi labadiisa dhagood u qaadaya maa an biyo oo hayra almaa'i biyihii aan ahayn alladii biyahaasoo akhadahu uu qaaday lira'sii madaxiisa uu qaaday waxaan arkay buu idhi nebiga oo biyo biyihii madaxa uu qaaday ahayn yani biyo kale ah dhagaha u qaaday macnaha intay madaxa u masaxay oo gacmihii soo celiyo biyo cusub soo qaaday iyuu biyihii cusbaa dhagaha ku masaxay akhrajahu waxaa soo saaray xadiidka albayhaqiyu baa soo saaray wa huwa xadiidku cinda muslimin muslim agtiisu ahaa min haada alwajhi wejigan xaggiisuna uga sugnaaday min hada alwajhi yani wejigan saxaabigan cabdulahi bni zayd laga wariyay iyo ariiqan uu ku warinayay muslim bilafdi buu ku wariyey bilafdi lafdigan uu ku wariyey wamasaxa nebigu wuu masaxay bira'sii madaxiisuu masaxay bimaa in biyuu ku masaxay biyahaasoo hayri fadli yadayhi labadiisa gacmood biyihii ku soo hadhay aan ahayn biyihii soo hadhay ee gacmihiisa ku hadhay biyo aan ahayn buu madaxiisa ku masaxay wa huwa xadiidkan dambe lafdigan dambe muslim huwa isaga ayaa almaxfuudu midka la xifdiyey midka la xifdiyey waa isaga saasuu xaafidku odhanaya ayb laba lafdi waay lafdi wuxuu leeyahay waa lafdiga bayhaqi soo saaray kadalika xaakimna wuu soo saaray weliba wuu saxiixinaya nawowina wuu taxsiininaya lafdigaa hore wey oo odhanaya nebigu dhegihiisa wuxuu u qaaday dhegaha masixidooda wuxuu u qaaday biyo aan ahayn biyihii uu madaxa u qaaday ayib isla xadiidka laftiisa muslim baa wariyey wejigaas uu bayhaqi ku wariyey isla wejigaas ariiqaa laftiisa ku wariyey laakiin lafdiga ayaa kala duwanoo lafdiga muslim wuxuu yidhi nebigu wuxuu u qaaday biyo aan biyihii gacanta ku soo hadhay ahayn xaggee buu u qaaday ma dhagaha mise madax ya madaxuu u qaaday ah, riwaayada horena maxay leedahay dhaguhu u qaaday taxriir maxalli lkhilaaf waxa weye labada lafdi waxaa u dhexeeya biyaha cusub inuu nebigu biyo cusub qaaday oo kuwii gacanta ku hadhay aan ahayn labaduba way sheegeen laakiin maxay ku kala tageen ma dhaguhuu u qaaday mise wuxuu u qaaday madaxa lafdiga muslim wuxuu leeyahay biyaha cusub waxa loo qaaday waxay ahayd madaxay ahayd lafdiga bayhaqina wuxuu yidhi biyaha cusub dhaguhu u qaaday sooma saasuu marka ay ku kala duwan yihiin ayb alimaam alxaafid ibn xajar caleyh raxmat ullah labada lafdi buu inoo kala rajaxay wuxuu rajaxay lafdigan muslim sooma lafdiga muslim baa maxfuuda buu ku yidhi maxfuudka muqaabilkiisa muxuu yahay ya shaad waay ah. yani haddii lagu yidhahdo hada alxadiidu maxfuud bimacnaa ka ka soo horjeeda waa shaad haddii lagu yidhahdo xadiidkani waa munkarna muqaabilkiisu waa maqbuul maqbuulkana muqaabilkiisu waa munkar shaadkana muqaabilkiisu waa maxfuud maxfuudkana muqaabilkiisu waa shaad khulaasada warka ibni xajar waxa weye marka ariiqa bayhaqi lafdiga lafdiga bayhaqi waa shaad shaadkuna muxuu ka mid yahay min anwaaci addaciif shaadkana waxaa la yidhaahdaa mukhaalafatu hiqati liman huwa awsaq minhu aw akaru cadada ruux waa iqo raawigu waafio laakiin wuxuu khilaafay oo ama sanadka ama matniga ku khilaafay cid ka siqaysanoo ka xoog badan ama tiro ahaan ka badan kaas keligii ah ee cidda ka xoog badan khilaafay ama ka tiro badan baa waxaa la leeyahay xadiidkiisa waa shaad kuwa tirada badan xadiiskoodana ee xooga badanna waxaa la dhahayaa waa maxfuud adiga waxa wey waxay soomaalidu dhihi jireen walba mxuu ahaay waaxid iyo wadar kee waalan waaxid iyo wadar hadday iskhilaafaan kee waalan marbu waaidk marna waaxidkaa waalan marna wadarta laakiin soomaalidu waxay u wataa mar walba tirada badan baa saxsan maaha ah. laakiin marka la joogo cilmu ljarxi watacdiil iyo cilmu lxadiid marka la joogo oo khilaaf yimaado axfadka iyo akar cadad ayaa wax lagu dhisaya alisqaan iyo karat lcadad xadiidkani marka waa sidaasoo lafdigan bayhaqi soo saaray ee sheegaya in dhagaha biyo cusub loo qaaday waa lafdi shaad ah waana daciif saas way maanaa cabdullaahi bn wahab ardadiisi waa iskhilaafsan adiga warka murtadiisa waxa biyaha cusub loo qaaday inay dhagaha yihiin cabdullahi bn wahab waxaa ka wariyey nin la yidhahdo alhayta bn khaarija iyo xarmanat bnu yaxya iyo cabdilcasiiz ibnu cumraan saddexdaasaa ka wariyey waxa biyaha cusub loo qaaday inay dhagaha ahaayeen waxa biyaha cusub loo qaaday inuu madaxa ahaaye dhagaha aysan ahaynna waxaa ka wariyey cabdulaahi ibnu wahaab haaruun ibnu saciidin alayli nin la yidhahdo abuطaahir axmed ibnu camr surayj ibnu nucmaan axmed ibn cabdiraxmaan ibnu wahab xajaaj ibnu ibraahiim alazraq caliy ibnu khashram xarmalat ibnu yaxya fii riwaayatin canhu meeqa waay toddoba soo maa toddobo iyo saddex saddexna waxay warisay akhada liudunayhi toddobana waxay warisay masaxa bira'sihi bimaain hayri fadli yadayhi sooma kala badna marka wa binaan cala haada riwaayada hore bayhaqiya lafdiga bayhaqi waa daciif waana shaad lianna tiro yarbaa waxay khilaaftay tiro badan wabittaali tirada yarbaa daciif adiikoodu waa shaad waa daciif marka lafdiga hore ayb taa maxaa ka dhalanaya taa waxaa ka dhalanaya maadaama xadiidkaasi uu daciif noqday saas daraaddeed ragga shuduudka ku xukumay waxaa ka mida ah imaam albayhaqi iyo xaafidka iyo sheekh albani iyo dhammaantood waxay leeyihin lafdigaasi waa shaad waa daciif sidaa haddaynu dha waxaa ka dhalanaya oo xukunka laga qaadanaya uu yahay dhagaha marka la dhaqayo in biyo cusub loo qaadaayo xadiidkeedu ma sugno wey soo maslada fiqihaan mayna soo marin waxaan soo marnay dhagaha waxaa lala masaxayaa madaxa calaa khilaafin fii dalik biyihii madaxa qoyaankii madaxa markii la masaxay gacanta ku soo hadhay unbaa dhagaha lagu masaxayaa biyo cusub loo soo qaadi maayo in biyo cusub loo soo qaado xadiidkeeda waa kan aan dul joogno waa daciif shaad ah xadiid kalaa jira oo xadiidu jaariya la yidhaahdo abaraani soo saaray oo amar bixinaya khuduu lira'si maaan jadiidan madaxa waxaad u qaadaan biyo cusub u qaada dhaga xadiikaasina waa xadii isagana matruub baa ku jira oo daciif adiga ma sugno warka murtidiisa soo ururiya biyaha in dhagaha biyo cusub loo qaadaayo wax ku sugani ma uu jiro xadiiskaasaa loo cuskadaa isaguna ma sugna waa daciif wabittaali axaadiista saxaaxda ah ee nebiga weyse ay saxaabadu ku tilmaameen waxay sheegaysaa inuu lala masixi jiray madaxa dhagaha in lala masixi jiray waxaana xoojinaya xadiidkaynu soo sheegnay duruqdiisa marka laysu geeyana xasanka noqonaya hadduusan saxiixba noqonin ee nebigu yuri sal lay slam aludunaani min alras labada dhagood madaxay ka mid yihin saas wa can abi hurayrata radi allahu canh ah wa canhu anahu ra'aahu wuxuu arkay annabiya nebiga sal lay slam ya'hudu isagoo qaadaya liudunayhi labadiisa dhagood maaan biyo isagoo u qaadaya biyahaasoo hayra almaai biyihii aan ahayn alladii biyahaasoo akhadahu uu qaaday lira'sihi madaxiisa uu qaaday harajahu lbayhaqi wa huwa xadiidku cinda muslimin muslim agtiisuu ahaaday kadalika abu daawuud iyo axmed iyo ibn khuseyma way la soo saareen lafdigan muslim wa huwa xadiidku cinda muslim buu ahaaday min hada alwajhi ariiqaas xaggiis bilafdin bilafdi wamasaxa birasihi lafdiganu muslimka agtiisa ku yaala wamasaxa wuu masaxay nebigu birasihi bimaain biyuu masaxay miye biyahaasoo hayri fadli yadayhi labadiisa gacmood biyihii kusoo hadhay aan ahayn ama biyihii kusoo hadhay ayrkooda ayrkoodna waad dhihi kartaa aan ahaynna waad dhihi kartaa waa isku mida man wa huwa kan dambe ee muslim ku yaalla isaga ayaa almaxfuudu ka la xifdiyey ah isagaa sugan kaa kalena waa sheeda waa daciif wa can abi hurayrata radi allahu canh qaala wuxuu ihi samictu waxaan maqlay rasuulalah sal lay sl rasuulkaan maqlay oo yaquulu leh inna ummatii ummadaydu ya'tuuna way imaan doonaan ama way imaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada ayb ina ummatii ummadaydu ya'tuuna way imaan doonaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada guran xaal ay yihiin kuwo weji cadcad weji dhalaalaya muxajaliina oo xubno gargaran xubnahooduna ay iftiimayaan oo dhalaalayaan min aari lwuduu'i weysaysiga raadkiisa dartii weyse qaadadka raadkii ka dhashay dartii bay la iftiimayaan faman istadaaca ruuxi kara marka oo minkum idinka idinka mida an yutiila inuu dheereeyo guratahu weji cadidiisa iftiinka wejigiisa iyo yani iftiinka wejiga ka baxaya inuu dheereeyo ruuxii jecel falyafcal ruuxii kari kara dheh falyafcal ha falo oo soo hayeeno muttafaqun calayhi wallafdu lafdiguna limuslimin muslim buu usugnaaday xadiidka buhari muslim waa soo saaray laakiin lafdigan hadda meesha yaalla waxaa iska leh muslim xadiidka waa xadiid nucaym bn cabdillaahi almujmir wuxuu leeyahy abu hurayra aan arkay weysaysanayay markaasuu wejiga dhaqay iyo labadiisa gacmood ilaa uu garabka gaadhay uma hasala rijlayhi kadibna labada lugood buu dhaqay xataa rafaca ila saaqayn ilaa uu dhudhunka u kor yeelay markaasa wuxuu ihi samictu rasul lah sl lay slam rasuulkaan maqlay yaquulu odhanaya ina ummatii ya'tuuna ywma alqiyaamati guran muxajaliin ladigaas ladiga muslim baa iskale kadalika cinda muslim waxaa ku sugan abu hurayre wuxuu leeyahay nucaym abu hureyreaan arka weysaysanayay markaasuu wejiga dhaqay wuu dhammaystiray gacanta midigtuu dhaqay ilaa uu cududa gaadhay kadalika bidixii sidaaskuasu kulku sameeyey lugta midigkaabuu dhaqay ilaa uu dhudhunka gaadhsiiyey bidixdana saasuu ku sameeyey markaasuu yidhi haakada ra'aytu rasul lah sal ly slm ytawada rasuulkaan arka saa u weyse qaadanaya wuxuuna rasuulku yihi sal lay aslam ina ummatii ya'tuuna ywma alqiyaamati guran muxajaliin wahaakada saas wey macna xadiidku marka sabab buu leeyay sabab uu ku yimid ayaa jira cinda muslim min xadiidi abi xaazim can abi hurayra ayaa waxaa soo arooray inuu nebigu saxaabada maalin maalmaha ka mida u sheekeeyey wuxuu ku yidhi taridu calaya ummatii alxawda wa ana aduudu nnaasa canh ummadaydu maalinta qiyaamada darka iyo xawdkay ku soo aroori doontaa aniguna dadkii kalean ka celcelinaya yani dadkii kale darka ummadda khaaska ummadda nebiga sal lay sl dadka kalean ka celinaya kamaa yaduudu arajulu ibila arajuli can ibilihi siduu ninku ama ruuxu geela dadka gale geeliisa uga celiyo geelaagu markuu darka ku jiro cadhayo geel kale inuu la soo galo ma ogolido ulbaa lala taagan yahayo wixii geela soo maago o dhan waa laga celinaya sidaasoo kaleeta baan ummadaha kale uga celin markaasaa waxay yidhahdeen yaa nabiy allah atacrifunaa oo nebi ilahayo miyaadna garanaysaa buu yidhi maxaa lagu garan dad khalaa'iqdan meesha isugu timid markaasaa nebigu wuxu uhi sal l sl nacam lakum siima laysa liaxadin hayrikum yani waxaad leedihiin calaamad iyo astaan cid aan idinka ahayn ayna lahayn oo maxay tahay tariduuna calaya guran muxajaliina min aahaari lwuduu buu nabig sal sl waad igu imaanaysaan oo xawdkaad ku soo arooraysaan idinkoo wejigiinuna iftiimaya xubnihii weysaduna iftiimayaan weyse qaadadkii raadkiisa darteed saad ka dhashay weyse qaadadka darteed xadiiskaasu ku yimid ayb xadiiku marka sababtaasuu leeyahay wuxuuna faa'ideynayaa ina ummatii ya'tuuna yowma alqiyaamati quran xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa fadliga ay weyse qaadadku leeyahay oo maalinta qiyaamada in xubnihii weysada wejiga iyo xubnaha kalaba dhalaali doonaan uranta waxaa laga wadaa bayaadun fii wajhi lfaras baa la ydhahda waa jamcu aar akarkana waxaa la yidhahda waa wejiga waxaan ujeeda waa faraska wejiga cad ah alura la yidhahda waa caddaanta wejiga ayib taxjiilkana waxaa la yidhaahdaa xubnaha kale cadcadaantooda dhalaalkoodaa taxjiilka la yidhahda labaduba waa dhalaal iyo caddaan laakiin taxjiilka waxaa loo isticmaalaa gacmaha iyo lugaha iyo meelahaasa loo isticmaalaa jinyaha iyo lugaha loo isticmaalaa duradana waxaa loo isticmaalaa wejiga iftiinkiisa iyo dhalaalkiisa uran muxajaliina waa sidaas marka ayb xadiidka qaybtiisa dambe faman istaaaca minkum an yuiila guratahu falyafcal xadiis marfuucoo nebiga gaadhsiisan ma ahee waa mudraj mudraj min abi hurayra mudrajka waxaa la yidhaahdaa xadiidkii marfuuca ahaa in ruwaadda nin ka mida lafdi uu dhex geliyo ama jumlo dhex geliyo jumladaana markaa fiiriso aada moodayso inay xadiidka ka tirsantah laakin ayna ka tirsanayn awalkay geli karta sida xadiidkii abu hurera o kale asbiqu lwudu fainii samictu abalqasim sal lay slam yaquul weylun lilcaqaabi min annaar asbiqu lwuduء daa hore abu hurera iskale dhexday geli kartaa oo inta badan jumal tafsiiriya u badan aakhirka iyo idraajku gelin karaayo yani uu imaan karaya sida xadiidkan oo kale xadiidka nebigu wuxuu ku egyahay ina ummatii ya'tuuna yowma alqiyaamati guran muxajaliina min aahari alwuduu intaasuu ku egyahay inta dambe faman istataaca minkum an yutiila quratahu falyafcal yaa iskale abu hurayra iskale waa mudraj waa mudraj walow saxiixaynkuba ha wariyeen lakin waa mudraj ayib inay mudraj tahay ziyaadadaasi oyna xadiidka ka tirsanayn waxyaalaha kutusaya waxaa ka mid a ah. horta waxaa la keliyoobay nucaym ibni cabdilaahi almujmir baa la keliyoobay oo abuu hurayre ka warinaya ardada kale abuu hurayre oo dhanna mayna sheegin ninkaasaa la keliyoobay waa nin iqa ah laakiin kownuhu khaalafa iqaat fii dikri hadihi ziyaada waxay kutusaysaa idraaj bay kutusaysaa ragga uu khilaafay waxaa ka mida ah maalan rag halisa wey abu zurca baa ka a ah, abu xaazim baa ka mida ah. bal cinda axmed sida ku sugan nucaym laftiisa baa shakiyeyo wuxuu waxaa ku sugan axmed musnadkiisa inuu nucaym laftiisa yidhi faman istadaaca minkum an yutiila quratan falyafcal laa adrii ma garanayo abu hurayre hadalkiisii inuu yahay iyo nebiga hadalkiisii inuu yahay marka nucaym laftiisii baa shakiye ruwaaddii kale abu hurayre oo dhanna mayna sheegin ka warisa xadiidka soo xadiidka abu hurayre keliya ma warinina saxaabo fara badan baa wariye jamcun min asaxaaba wariyey hal saxaabiy oo saxaabadaa kale xadiiska abu hureyre la warisay oo ziyaadadaa sheegtay ma jiraan iyaguna intaaba maxay daliil u tahay marka inay ziyaadadu tahay mudraj abu hureyra idraajiyey baa laleeyahy saas daraaddeed ba waxay leeyihi yani wuxuu leeyahay xaafidku lam ara hadihi ljumlata lam ara hadihi ljumlata fii riwaayati axadin miman rawaa hada alxadiid min asaxaaba wahum cashra axad kale oo abu hureyre lafdigaa la wariyey ma aanan arag buu idhi iyadoo saxaabada xadiidkaa warisay toban ay gaadhayaan abu hureyru qaas ku yahy walaa man rawaa can abi hurayrata hayra riwaayati nucaymin haadihi buu yidhi abu hureyre ardada ka warisayna nucaym waxaan ahayn lafdigaa ma sheegin buui inta kale mayna sheegin waxaad ku dartaa oo ziyaado ah oo xaafidka hadalkiisa raacisa nucaym laftiisuna waxaa sugan inuu shakiyey ah, inda amed bay kusuganta kullu dalika waxay kutusaysaa marka ziyadadaas inay mudarajo tahay waxaana sidaa ku tegey culimo fara badan culimada xadiidka ka mid ah xaafidka ibnu xajar ibn qayim aljawziya ibnu taymiya iyo mundiri iyo sidoo kale sheekh albani caleh raxmat ullah u baahan fatulbaariga mujaladka koobaad safxada uu noqon karaa kadalika cadl arwaxa ibn qayim mundiri fi tarhiib sheikh albani fi aciifa mujaladka saddexaad boqol iyo afar safxada halkaasaa xadiidka ziyaadadiisa lagaga hadlay jumladaas ziyada marka jumladaasi waa mudraj macnaa mudraj waxaan ka wadnaa hadalkii nebiga maaha abu hurayra iskale saas man man istaaaca minkum an yuila urata falyafcal xadiidka maxaynu ka faidaysanayna marka xadiidka waxaynu ka faa'idaysanaynaa qaybtiisa hore sugan waxaynu ka faa'iidaysanaynaa waysada fadligeeda iyo in lagu dadaalo waysada waxyaalaha ibnuqayim uu ku sugayo inay ziyaadadani mudrajo tahay min xayu diraaya wuxuu leeyahay faman istaaaca minkum an yuiila uratahu wuxuu leeyahay alguratu laa taqbalu liaala buu leeyahy waa kalaam hayru saxiix aslan buu leeyahy lianna guradu soo wejiga ma ahayn wejiga meeshuu ka bilowdo waa timuhu kor marka dherarka marka layidhahdo waa timaha wejiga iyo madaxu meesha iska galaan sooma waxaan leeya wejiga iyo timaha madaxu meesha iska galaan baa wejigu ka bilowda xagee buu ku egyahay ilaa lafgarhta hoose laftaa garhka hoose buu ku egyahay balacna wuxuu ku egyahay dhegta laga bilaabo ilaa dhegta kale intaasina waa wada waajib xagee baad sii dheereen marka way macana uradu wuxuu leeyahay dheerayn maba aqbashaba afdali haddaad dhihi lahayd lugaha iyo gacmaha iyo laakiin uradu maba dheeraatuu leeyahy ma timaha dhaqi timaha haddaad dhaqdana wejigii ka baxdayba soma yani wuxuu leeyahay marka min xayu diraayana jumladu sax maaha min xayu riwaayana waa taa aan ka soo hadallayoo iyadana saxiix maaha waa lafdi wuxuu leeyahay mudraj ah saas adiga waxay u deliishadeen culimmada badankood abu xaniifa shaafici axmed waxay u daliishadeen siyaadadan in ay sunno tahay oo fiican tahay markaad weysaysanayso qadarkii soo aroortay aayaddu sheegtay in aad ka badisood siyaadisa inay sunno tahay maalan fasiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almanaafiq sooma dheh waxay yidhahdeen sunnadu ilaa marfaqa inaad dhaadsiiso oo kor aad geyso baa ka fadli badan lugahana waxaa la yidhi ila alkacbayn kor inaad uga sii waddo baa fadli badan maxay cuskadeen faman istataaca minkum an yutiila guratahu falyafcal bay cuskadeen laakiin maalik iyo ahlulmadiina iyo riwaaya can axmed waxay ku tageen inta ku soo aroortay aayadda iyo intay axaadiista sugani ku dartay kama siyaadin karti haddaad ka siyaadisana waa mujaawasat lxad waxaana doontay ra'yigaas oo rajaxay sheikhuislaam ibnu taymiya ibnu اlqayim iyo culimmada yani dacwat sunna yani waxa fi hada zaman muftigii hore mamlakada sheekh maxamed ibn ibrahim cabdiraxmaan isacdi iyo sheekh ibnu baaz iyo keyrkood baa dooranaya oo waxay leeyihiin daliil looma hayo inta ay nusuustu xadiday iyo meeshay xadiday in laga siyaadiyo daliil looma hayo xadiiska loo cuskadayna waa mudraj oo waa daciif waa qowlu abi hurayra soma ayb in marka qiyaastii soo aroortay ee aayaddu sheegtay ama axaadiistu ku dartay aan laga badinin baa mustaxaba bay leeyihi taasaadna muddaa inay raajix tahay maxaa yeelay wixii shareecadu ay maqaadiir iyo xuduud u samaysay xuduudda in lagu taqayudaa fiican soma sunnada in lagu taqayudo ayaa fiican ka badbadinta waa inaad daliilu hesho haddii kale halkaa ku ekan wey ayb muttafaqun calayhi wallafdu lafdiguna limuslim buu u sugnaaday xadiis kale waa jirta odhanaysa tabluqu alxilyatu min almu'min xayثu yabluqu lwudu sooma ah. yani bilada ruuxa muminka lagu qurxinayo maalinta qiyaamada waxay gaadhaysaa kolba weysadiisu meeshay gaadhay laakiin xadiidku waa caan baa laleeyahay waxaa laga wadaa intii loo ruqseeyey inuu weysada gaadhsiiyo iyo xuduuddii nusuusta ku soo aroortay meeshaasay biladuna u gaadhi doontaa ee lagama wado ha la dhaafiyo oo intaa doonta siiba aaaar badanna waa jirtaayo ka sugan saxaabada iyo keyrkood inay gudbin jireen oo meel gaarhsan jireen xadiidkii abu hurayrena waa nagii soo marnay soo minaa soo marin asala yadayhi asala yadahu lyubna xata sharaca fi lcadud waasla اlyusra xata sharaca fi اlcadud wagasla rijlahu alyumna xata sharaca fi الsaaq uma qaal haakada ra'aytu rasul lah sal lay slam yatawada in la dhaafiyo xadiidkaasaa loo cuskanaya laakiin xadiidkaasi xuduudda abu hureyra tilmaamay oo dhudhunka dhexdiisa ah dhudhunka yani waxoogaa markii anqown lasoo dhaafo dhudhunka lasoo galo iyo markii xusulka la dhaafo oo cududa la galo intaa wixii kasii siyaasan baa u baahan daliil u baahan lakiin intaa waynu haynaa xadiidka muslim abu hurayre ayaa kutusaya man ayb wacan caaishata radi allahu canha qaalat waxay tidhi kaana wuxuu ahaa annabiyu nebiga sal lay aslam yucjibuhu mid uu cajabgeliyo attayamunu midigaysu midigta horumarinteedu ayaa cajabgelin jirtay yani acjabahu shay bimacnaa waxa laga wadaa shaygani wuu cajabgeli wuu u bogay baa laga wadaa wuu u bogay baa loo isticmaala kaana nabi nabigu waxaa sal ly slam yucjibuhu miduu cajabgeliye atayamunu midigaysigu fii tanaculihi kabagashigiisa dhexdiisa markuu kaba gashanayo wa tarajulihi shallaysigiisa dhexdiisa markuu shallaysanayo wa tuhuurihi dahaaro qaadashadiisa dhexdeeda iyo wa fii shanihi arinkiisa dhexdiisa kullihi dhammaantiiba muttafaqun calayhi buhaari muslim waa soo saray kadalika ahlu sunankaa soo saaray iyo keyrkood an abi hurerata waxaa laga warinaya qaala wuxuu yii qaala rasul lah sl l sl rsulku wuxuu yidhi idaa goortii tawada'tum aada weysaysanaysaan fabda'uu bilaaba bimayaaminikum midigyaalkiinna ku bilaaba labadii xubnoodee midig iyo bidic kale leh dhanka midigta ta midigtaa hormariya ahrajahu waxaa soo saaray xadiidkaasi alarbacatu waa soo saaray wasaxahu waxaa saxiix ibnu khusayma nasaa-i isagu wuxuu kusoo saaray fi lkubraa mujtabaha maaha fi lkubraa buu kusoo saaray ibnu khusayma saxiix yeelay kadalika waxaa saxiix yeelay alimaamu nawowi marna wuu taxsiiniyey waxaana u markhaati xadiidkan dambe xadiid umu caiya cinda shaykhayn nebigu wuxuu yihi sal alay waslam dumarka markay gabadhiisii zaynab ay dhimatay ay dhaqayeen nebigu wuxu uhi sal lay waslam ibda'na bimayaaminiha wa mawaadici alwuduu'i minha dhaqmadeeda waxaad ku bilowdaan midigyaalka labadii xumin ee midig iyo bidixle midigta hormariya meelihii ay ka weyse qaadan jirtayna dhaqmada ku hormariya marka midigta in la hormarinayo baa laga faadaysa ayb xadiidku waa midka hore wuxuu ina yidhi wa fii shanihi kullihi markuu dhowr arrimood sheegay oo nebigu uu midigta hormarin jiray markuu kabaha gashanayo markuu shallaysanayo markuu dahaaro qaadanayo aahirinayo intaa marka lainoo sheegaba waxaa la yidhi wa fii shanihi kullihi waxaa loo yaqaanaa luqadda carabiga ah tacmiimun bacda takhsiis baa la dhaha lanna wa fii shanihi kullihi soo tanaculka iyo tarajulka iyo uhuur kuma soo gelayaan fii shanihi kullihi inta gooni iyaga loo sheegay baa markaa hadal caama gadaal laga sheegay waxaa la yidhaahdaa mufradaadka gooni looga saaray cumuumka dib ka yimid ama mufradaadka dib ka yimid cumuumna ka hormaray faa'iidada loo sheegay waxa weyaan waa lilihtimaam iyagaasaa mudnaan gooniya la siinaya ayb wa fii hanihi kullihi wa fii shanihi kullihidaas hadda waxaynu ka faa'iidaysana ka fahnay wax walba inuu midigta nabiga hormari jiro soma laakiin cumuumkaasi waa mukhasas ama waa cumuumun uriida bihi alkhusuus oo cumuum loolama jeedo ama haddii cumuum loola jeedo waa mukhasas oo waxaa lagu khasisayaa waxyaabaha aan ahayn aqdaarta iyo waxyaalaha xunxunka waxyaalaha wan wanaagsan baa midigta lagu hormariya waxaana kutusaya xadiidka caaisha cinda abi daawuud waxay tihi kaanat yadu rasuuli lahi sal lay slam alyumna waxay ahayd nebiga gacantiisa midigtiihi liuhuurihi dahaaro qaadashadiisa ayb wa kaanat yaduhu lyusraa gacantiisa midigtaana waxay ahayd likhalaa'ihi musqulaysigiisa wamaa kaana min adan iyo wixii wasakh ama qurun maa kaana min adan wixii dhib ah oo macnaa aqdaarta iyo awsaakhda iyo waxyaalaha noocaas oo kale ana bidixda u isticmaali jiray saas man marka xadiidkaasaa qaydaya xadiidkana waa xadii saxiix imaam nawowi keyrkiisay leeyihin waa xadiis saxiixa yani wuxuu ku tusayaa wa fii shacnihi kullihidaas cumuumkeeda lagama wado maqsuudka cumuumka ama waxaa laga wadaa wixii kuwa la soo sheegay oo kale ah kabagashiga shanlaysiga daharo qaadashada timaha xiiristooda masaajidka gelidiisa wahaakada wixii min baabi takriim ah midigtaa iskale wixii min baabi lihaana iyo mxuu ahaayey waxyaalaha xuxunka ana waxaa iska leh biixa iskale ayb sidaas daraaddeed baa imaamu nawowi caleyh raxmat ullah wuxuu yihi ajmaca alculamaa cala ana taqdiima alyumna wuxuu yidhi ibnu qudaame dheh ah, alimaam nawowi baa wuxuu leeyahay culimmadu waxay isla ogol yihiin ah, alimam nawowi wuxuu yidhi qaacidatu sharci almustamira qaacidada sharcigan jabaynin ee soconaysa waxay tahay istixbaabu albadaa'ati bilyamiin inay sunno tahay in midigta lagu bilaabo fii maada fii kulli ma kaana min baabi atakriim watanziih wax kasta oo baabka karaamaynta iyo wanaagga wamaa kaana bididdiha wixii kaa lidkiisaana istuxiba fiiha atayaasur waxaa sunna markaa in la isticmaalo bidixda musqusha gelitaankeeda wasakda dhaqideeda waxyaalaha xununka saasoo kaleeta saas daraaddeed ba waxay isku khilaafeen cadayga ma midigtaa lagu cadayanaya gacanta midigta ah mise mise bidixdaa lagu cadayanaya haddaynu nidhaahno cadaygu waa wasakh zuulinteed dhanka haddii laga fiiriyo bidixdaas kale sooma haddii la yidhahdo cadaygu waa min baabi takriim iyo tansiihna waxaa iska leh midig oo calaa hada alasaas bay culamadu isugu khilaafeen waxyaala badanoo isku khilafaya baa jira waxyaala badanoo mansuusana baa jira waxyaalo badanoo in baabu takriim watansiih la haleeshiiyo ay isla ogol yihinna waa jira walow mansuusabaynahan waxyaalo badanoo baabu alaqdaar in la haleeshiinaya isla ogol yihinna waa jira waxyaala mukhtalafana waa jira saasmxadiidka waxaynu ka faa'idaysanay ilan baabu waxaan ku jirnaa weyse qaadadkii baynu ku jirnaayo daharo qaadashadii ujeeddadu waxa weeye marka la weyse qaadanayo in xubnaha midigta la hormariyo midig waxaa laga wadaa bimacnaa waa qaar midig iyo bidix ma kala leh wejigo kale marka la dhaqayo midig iyo bidix kala hormar lagu dhihi maayo lan hal mar bay gacantu labada gacmood wada marayaan sooma laakiin markii lugaha la dhaqayo markii la dhaqayo maalan gacmaha la dhaqayo markaasay midig iyo bidix kala noqonaysa waana sunno waana sunno oo culimadu waxay leeyihin sida imam nawowi caleh raxmat ullah uu leeyahay ajmaca alculamaa cala ana taqdiima alyumna fi lwuduui sunna culimmadu waxay isku waafaqsan yihin isla ogolaadeen marka la weyse qaadanayo xubinka midigta in la hormariyo waa sunno man khaalafahaa faatahu lfadlu wa wuduuhu buu yidhi ruuxii khilaafo oo bidixdaba ka bilaababa wejigii markaad dhaqday baad gacanta bidixdaa ka bilowday midigtiina dib baad dhigtay lugta bidixdaa baad hor marisay midigtiina gadaal baad marisay waysadii waa asaxaysaa laakiin fadli baa ku dhaafay isla ijmaacaasoo kale waxaa soo gurinaya ibnu qudaama fi lmuqni wuxuu leeya laa naclamu fii cadami alwujuubi khilaafan inayna waajib ahayn khilaaf ma ogin buu leey lasu khilaafsany ma jirto ibnu mundir baa labadaba ka horeeyey oo ijmaca soo guri wuxuu ajmacuu cala an laa icaadata calaa man bada'a biyasaarihi qabla yamiinih culimmadu dhammaan waxay isku waafaqeen ruuxii mid bidixda hormariyo midig ka dambaysiiya inuusan waajib ku ahayn inuu weysada soo celiyo weysadii waa saxaysa wey macnaha laakiin sunnou khilaafayo fadli buu ka tegey saas man ijmaacaas qaar baa waxay kuyani ku buriyeen waxay yidhahdeen shaafici iyo axmed alimaam shaafici imaam axmed waxaa laga soo guuriyey inay yidhaahdeen midigta horumarinteedu waa waajib laakiin labada imaamba kama sugna hadalkaas kutubta qaar baa qora laakiin lam yahbut canhumaa wasabab waxa weeyaan sidaa ijmaacaasi wax buriyey ilaa hadda ma hayno sida fatxulbaariga iyo mubdica iyo nluaarka iyo culimadu ku taqriirinayaan ayb xadii labada xadiis marka macnahaas ay marka la weysiisanayo in lagu bilaabo midigta kaana wuxuu ahaa nabiyu nebigu sal lay slam yucjibhu miduu cajab geliyo oo jecel buu ahaa atayamunu midigaysigu in midigta lagu bilaabo fii tanaaculihi kabagashigiisa dhexdeed markuu kabaha gashanayo wa tarajulihi shallaysigiisa dhexdiisa markuu shallaysanayo wa tuhuurihi dahaaro qaadashadiisa dhexdeed iyo wa fii shanihi arinkiisa dhexdiisa kullihi dhammaantii muttafaqun caleyh wacan abi hurayrata radi allahu canhu qala wuxu uhi qala rasul lah sal lay slam ida tawada'tum markaad weysaysanaysaan markaad weysaan rabtaan markaad weysan rabtaan fabda'uu bilaaba bimayaamiinikum midigyaalkiina ku bilaaba ahrajahu arbacatu wasaxaxa bnu khusayma amarkaasi marka ila waxaynu iskogeyn amarku lilwujuub soomaaha yaqtadi alwujuub maxaa sarfiyey oo ka sarfiyey min alwujuub ila alistixbaab saariifku hmm? muxuu yahay idaa tawada'tum fabda'uu soo amar ma kaana mafruud inaan idhaahno midigta in lagu bilaabo waa waajib sooma lianna dalika huwa muqtada almri ayib haddana waxaanu nidhi waajib meh waa mustaxab ma huwa saarif marka saarifka ka sarfiyey wujuubka amarka wujuub ka sarfiyey oo istixbaab u sarfiyey muxuu yahay ijmaaca saas xagee idinka martay soo hadda maynaan ijmac tirinayn ibnu mundir iyo nawowi iyo muxuu ahaye ibnu qudaami soo maynaan sheegayn ayib ijmaacu soo daliil maaha min aladila asharciya almuctabara soo ma ayib ijmaacaasaa saarif ah oo amarka ka sarfiyey min alwujuub ila alistixbaab saas man ayib وعn الmugiiraة bni shucba radi allahu canه ana nabiya nebigu sal lay slam tawada'a wuu weysaystay famasaxa markaasuu masaxay binaasiyatii foodiisa wa cala alcimaamati cimaamada korkeedana wuu masaxay waalkhufayni labada kuf korkoodana wuu masaxay akhraja waxaa wariyey xadiidka muslimu muslim abu daawuud iyo tirmidi nasaa-ina way wariyeen iyaguna iyo bayhaqi intuba xadiidku wuxuu faa saddex masalo marka la weysaysanayo foodda in la masixi karo cimaamadda korkeeda in la masixi karo khufaynkana in la masixi karayo ayb waxaa u markaasi kacay labada qaybooda dambe ee cimaamaday khufka ah xadiiu bilaal oo nebigu uri sal lay aslam uu leeyahay bilaal masaxa cala alkhufayni waalkhimaar nebigu sal lay slam wuxuu masaxay labada khuf iyo cimaamadda waxaa kaloo markaasi kacaya xadiidka camr bni umaya wuxuu le ra'aytu nabiya nebigaan arkay sal lay aslam yamsaxu cala cimaamatihi wa cala kufayhi nebigu waxaan arkay masaxayo cumaamadiisa iyo labadiisa qof bukhaari baana xadiikaa soo saaray kaa dambe xadiidku marka wuxuu faa'iideynayaa foodda in la masixi karo madaxa masixidiisa cimaamadana lala masixi karo laba fahan bay culimmadu ka qaateen qaarkood waxay leeyihiin xadiidku wuxuu ku tusayaa marka madaxa la masaxayo foodda inta gacantoo qoyan la geliyo madaxii cimaamad baa ku duuban markaasaa inta la geliyo fooda baa fooda la masaxayaa kadibna waxaa lagu dhammaystirayaa cumaamadii madaxa ku duubnayd baa korka laga masaxaya oo waxay isku xidheen fa masaxa binaasiyatihi wa cala alcimaamati labadaa jumlo hal mar buu nebigu isla sameeyey foodana wuu masaxay haddana wuxuu ku dhammaystiray cumaamadii oo korka uu ka masaxay abufaynta iyadu waa goonideedo masixideedu iyadu waa masale madax banaanoo inoo imaan doonto insha allahu tacala goonida uga haldoono culimmada qaarna waxay yidhaahdeen ma ahee labada jumlo saddexda arrimoodba way kala duwan yihin xadiiska lafdiga unbaa isku xidhay mooye masaxa binaasiyatihi wa cala alcimaamati waalkhufayni lafdiga xadiidka unbaa isku xidhay mooye laakiin almasxu cala annaasiyati ama almasxu binnaasiya waa mas'ale iskeeda u madax bannaanoo waxaa laga wadaa nebigu markuu madaxa masaxayey fooduu ka bilaabay intii kalena wuu masaxay waan soo marnay bdhe cimaamaddana iyadoo keligeedoon madaxa lala masixin baa la masixi karaa oo cala alcimaamati goonideedaa loo masixi karaa khufaynka iyada way laisla ogolya meel iska dhig labadaa fahan bay culimmadu ka kala qaateen waxaa deliishada xadiidkan shaaficiyada iyo culimmada la socoto xanaabilada oo qaba madaxa qaar ka mida masixiisa waa lagu gaabsan karaa oo xaggay ka deliishadeen waxay yidhaahdeen famasaxa binaasiyatihi iskeed bay u madax bannaanta fooda keliya intuu masaxay buu intaa nebigu ku gaabsaday wa cala alcimaamati mar kalay ahayd oo cimaamadu masaxay waalkhufayn mar saddexaad bay ahaydoo qufka goonidiisa wa saas daraaddeed waxaa lagu gaabsan karaa madaxa qaar ka mida masixidiisa laakiin waa lala doodayo xadiidku waxa la nas kuma aho waxaa dhici karta nebigu inuu jamciyey bayna almasxi binnaasiya waalmasxi cala alcumaama saas daraaddeed buu ibn lqayim caleyh raxmat llah wuxuu leeyahay wuxuu leeyahy ibn lqayim kama sugna buu nebig leh sal lay aslam nebiga kama sugna inuu yani lam yasix canhu sal lay aslam anahu iqtasara cala masxi bacdi ra'si albatta buu leeyahy hal xadiid lama hayo oo nebigu intuu madaxa oo aan cumaamadi saarnayn qaar ka mida intuu masaxay intaa inuu ku gaabsaday lama haya buu leeyay ayib yani waa xadiidka marka istidlaalkiisa iyo inay qaabkaa u daliishadaan looma sallimin waa laisku haystaa wuxuu leeyahay kaana sal lay aslam yamsaxu calaa ra'sihi taaratan wa cala alcimaamati taaratan wa cala alnaasiyati waalcimaamati taara nebigu mar madaxa keligiibu masixi jiray sal lay slam kayfiyadan soo marnay baa markaa loo masaxaya marna cimaamada keligeed buu masixi jiray marna cumaamada iyo fooduu isku dari jiray oo intuu fooda masaxobu haddana cumaamada ku dhamaystiri jiray saas man ayb adiga yani waxa weeyaan musallam ma aha xadiidkana naskuma kuma cadda madaxa masixidiisa qaar ka mida keliya in lagu gaabsan karo kuma cadda ayb taasi waa masaladaas waana soo marnayo nebiga aayaddu markay tihi wamsaxuu biru'uusikum nebiga fasiray soo ma tafsiirkiisuna wuxuu ahaa tafsiirkii ficligan soo marnay oo madaxoo dhan nabigu wada masaxay salawatu rabbi waslamu caleyh kaasi manayani waana sida ugu fiican masalada ku saabsan cumaamadda masixideeda iyo khufaynka masixidooda iyo shurubaadyada iyo waxyaalahan sogisyada iyo baabkeedu wuu inoo soo socdaa insha allahu tacala waa u doonaa jumhuurtuna ma qabaan cumaamadda masixideeda cumamadda horta laga hadlayo ma aha cumaamadan hadda qaabkan loo saartaba cumaamada qaabkii loo saartaba waa shay iska caado horta cibaado maaha aanteeda adugu ama laalaadi ama cumaamadii saalixiyada duubo ama muxuu ahaaye tunkaba iska saaro cumaamadiisha cajiibba ah iska noqoto day rabto haddaad doonto tunka iska saaro max nas oo ku arooray oo cibaado ka dhigaya ma jiro waa caadaad dharkan la labistoo kale ka dhiganta soma dharkan labistoo kaleetaba laakiin qaab labiskii carabtu waaga ay u xidhan jirtay ma ahan qaabka hadda carabtu u xidhanto waxay u xidhan jireen qaabkan duuban ee takwiirka ah ee wareejinta ah markaasay laba qaab miduun ka dhigi jireen faraqeeda ama halkan dhuunta abay ah hoosta ka wareejin jireen sida hadda inta badan ay maqaaribadu sameeyaan hoosan taxniik baa la yidhahda faraq inta halkan laga soo wareejiya halkan lagu xidhaya halkanay marka ka laalaadaan dhuunta hoosteeda taa waa taxniik marna waxay samayn jireen du'aabay u yeeli jireenoo sayn bay u yeeli jireen markaase waxay ka sii dayn jireen labada garab dhexdooda oo waa cumaamadii aan hadda sheegayno wey macna taana waa la sameeya qaabkaasay u xidhan jireen labaduba waxaa ka dhexeeya labada cumaamadoodba waa cumaamad duuban oo madaxa lagu duubay oo lagu hagaajiyey oo madaxa in laga furaayo ayna fududayn haddii laga furana u baahan shaqo kaloo adag in laga qabto soma laakiin middan sidana madaxa iska saar ayada maxaaba la masixi saasaa baa lalii waa lasoo celin soma cumaamada la masaxaya laga hadlaya taas wey waa taa madaxa ku duuban wey man cumaamaddu xataa madaxa ku duubnaatee masixiddeedu inuu mashruuc yahay ma qaban jumhuurtu ayb laakiin waxaa gooni la noqday in la masixi karo madhabka xanaabilada alimaam axmed ali amat lah lakin shuruud bay ku xidhan oo waxay leeyihiin ruuxa labisan waa inuu lab yahay dumar ahayn midda kaleeto waa inay intii qaawanaan jirtay asturto midda kale waa inay muxanaka tahay ama daata du'aaba waa inay tahay ama middan dhuunta hoosteeda ka soo yani kulaaba waa inay tahay ama midda sayntale waa inay tahay oo duuban shuruudahaasay ku xidhan waa xanaabilada way macna jumhuurtuste ma qabaan waxaa kaloo u dhigaan shuruudta aan u tegi doono almas cala alkhufayn saas man ana nabiya nebigu sal lay slam tawada'a wuu weysaystay famasaxa wuu masaxay binaasiyatii foodiisa wa cala alcimaamati iyo cimaamada korkeeda waalkhufayni iyo labada qof korkooda akhrajahu muslim shuruudiisa waa u tegi doonaayo adoo daahira inaad xidhato man weyse qaba haddii kale walaa cumaamad walaa qof lama masixi karayo aad dahaaro qab aadan ku xidhanin وعن jaabir bn cabdilaahi radi allahu tacala canhuma waxaa laga warinaya fii sifati xaji nabiyi sal lay sl nebiga xajkiis xajkaa sifadiisi iyo qaabkiis uu u dhacay arrintaa markuu ka hadlayay waxaa laga warinaya qaala inuu yidhi qaala nabiyu nebigu wuxuu yihi sal lay waslam ibda-uu bilaaba bimaa shayga badaa allaahu alla badaa allaahu alla uu ku bilaabay bihi isaga ibda-uu waxaad ku bilowdaan bimaa shayga badaa allaahu alla uu ku bilaabay bihi isaga shaygu alla ku bilaabay sheegidda idinku samaynta isaga ka bilaaba ahrajni waxaa wariyey xadiidka annasaa'iy baa wariyey haakadaa sidaasuu ku wariyey bilafdi اlmri ibda-uu amar buu ku wariyey lafdiga amarka wa huwa xadiidku cinda muslimin muslim agtiisuu ahaaday bilafdi اlkhabari lafd isagoo ah isagoo lafdigiisu khabar yahay khabarka iyo amarka yani yani waxa weeyaan amarkuna waa la garanaya oo saa yeelwa khabarkuna waxa weeyaan saasaan yeelaynaa ama saasaan yeelay soo ma saasaan yeelay ama saasaan yeelaynaa ama saasaan yeeli doonnaa waa khabar saa yeella waa amar marka lafdul wuxuu ku soo arooray cinda annasaa ibda-uu ku bilaaba oo amara lafdulkhabarna wuxuu ku soo arooray cinda muslim oo ah nabda-u waxaan ku bilaabaynaa bima bada allah bihi alla ku bilaabay ah, marka lafd waa cinda muslim cinda muslim waxaa ku sugan abdau saas wey man abda-u waan bilaabi bima bada allahu bihi waxa alla ku bilaabay ah, dalab ma aha markaa amarna ma aha waa bilafd اlkhabr ibn maajah iyo abu daawuud iyaguna nabdau abda-una waa ruux nabda-una waa dad badan sooma Ah, labadaa lafdi wa laakiin labaduba waa lafd khabr soma ibn daqiiq alciid wuxuu yidhi alxadiiu waaxidu wlmahraju waaxid xadiidku waa midoo hal mar buu nebigu yidhi mahrajkiiyo ariiqiisuna waa mid oo laba xadiis ma kale ah waqad ijtamaca malikun wasufyaan wayaxya bnu saciid can jacfar calaa siiqati nabdau ragga jibaasha ah ee culculusee muxadisiinta ah sida imaam maalik sufyaan yaxya ibnu saciid waxay iyagu ka wariyeen jacfar lafdiga waxay ku wariyeen iyo siiqada nabdau maadaama xadiidku uu mid yahay makhrajkiisuna mid yahay ariiqu mid yahay lafdigan ruwaaddu isku khilaafeen kulli ma wada sugna hal mid baa sugan sooma laakiin ruwaadda unbaa iskhilaaftay oo lafdiga isku khilaaftay saas daraaddeed xagga sanad ahaan iyo ariiq ahaan waxaa xoog badan lafdiga odhanaya lafdulkhabarka oo nabdau ah ama abda u ah kaasaa ah, yani xoog badan saxiix muslimkuna ku yaala dee muslimkaa soo saaray macna xadiiskuna wuxuu ku yimi waad garanaysaa waa xadiiskii jaabiro nebigu sal lay aslam markuu yani fii xajat lwadaa xajkiisii xadiiskii dheeraaye xadiiu jaabir oo xijatu nebi uu ku sifaynayey saxaabadu markay yidhaahdeen rasuulka ilaahayow markii safiya marwo laga hadlaayey safiya marwo markii laga hadlaayey kee lagu bilaabi markaasaa nebigu wuxuu yihi nabdau bima bada allahu bihi tii ilaahay sheegidda uu hormariyey baan anaguna samaynta ku bilaabaynaa oo tee la hormariyey ina asafa wlmarwa saas w man saas baan safaan ka bilaabaynaa marwana waa dambaysiinaynaa w sidaas weyaan haddii lafdiga amarka la qabtana wuxuu noqonayaa safa ka bilaaba marwana dambaysiiye lafduamarku waa saas lafdulkhabarkuna safaan ka bilaabaynaa marwana waan dambaysiinaynaa waa saas w man ayib waaaabaan ka bilaabana mar wanaa dambaysiinayna xadiidku marka hadda xaj lagama hadlayo laakiin imaamku wuxuu meeshan u keenay xadiistii horen soo marnay ahaa xadiidkii caaisha ee yucjibu tayamun iyo kii ka dambeeyey ee abu hurayre ee idaa tawada'tum fabda'uu bimayaaminikum iyo axaadiistaasuu raacsan yahayo wuxuu u keenay keliyata inuu ku yidhaahdo yani waysada kuwaas waxay ka hadlayeen labada xubnood xubinka midigta in la hormariyo bidix la dambayso kanina wuxuu ka hadlayaa weysada in la kala tartiibiyo say aayaddu u sheegtay loo kala dambaysiiye markaad weyse qaadanayso oo aayaddu maxay tihi idaa qumtum ila asalaati fakhsiluu wujuuhakum wejiga ka bilow wa aydiyakum ila almaraafiqi ku xiji gacmaha wamsaxuu biru'uusikum madaxa masax wa arjulakum ila alkacbayni ugu dambaysii lugaha soma nabdau bimaa bada allah alla wejigu ku bilaabay gacmuhu ku xijiyey madaxuu ku xijiyey wuxuu ugu dambaysiiyey lugaha sidaa tartiibka ku keen w tartiib fi lwuduu buu u deliishanayaa maadaama nebigu yidhi safiya marwa sidii ilaahay sheegidooda u kala hormariyey baan anaguna u kala hormarinaynaa kadalika weysaduna waa la mide sidii ilaahay isugu xijiyey sheegidda u kala hormariyey yaan u kala hormarinayna xadiiskaasuu u deliishanaya lakiin asalka xadiidku waa kitaab alxaj iyo baabta xajka w macnaha in weysada xubnaheeda la kala tartiibiyo oo wejigu ka horeeya gacmaha gacmuhuna masaxa wejiga ka horeeyaan masaxa madaxa ka horeeyaan madaxuna lugaha ka horeeyo ayaa waxaa qaba culimo fara badan ayaa qaba arrintaasina waa arrinta raajixa qaarkood waxay leeyihiin tartiibku waa sunno qaarna way waajibinayaan waajibintaana waajiba sababtu waxa weeye aayadduna waa kala tartiibisa axaadiista nebiga saxaabadii tilmaantayna ee sifaysay weyse qaadadkii rasuulka cumaan cali laqiit yani waxa wey keyrkood mayna sheegin tartiibkaa wax khilaafsan lama hayo nebigu ka soo bilaabay lugaha ama gacmaha ka bilaabay soo ma marka ficilkii nebiga iyo aayadda sidee yani waxa wey sheegiddeedaba iswaafaqsan saas daraaddeed wujuub meel looga baxa ma leh waxaa sii xoojinaya bayna culimmadu dikru lmamsuux bayna maqsuulayn dikru almamsuux bayna almaqsuulayn maxaa laga wadaa wejiga soo dhaqma ma waxaan dhihi laha lugaha waxaan u jidaa gacmaha gacmaha xugunkoodu soo dhaqid ma lugaha xugunkooduna waa dhaqid madaxana waa masixid ayaddu tartiibkeeda u fiirso marka markay gacmaha dhaqa tidhi maxay ku xijisay madaxa masaxa markaasay haddana waxay tidhi lugihii dhaqa haddii tartiibku uusan waajib ahayn inta dhaqmada abaa la israacin lahaa inta masixidda kan masixidda ana gooni baa looga dhigi lahaa dib baa la marin lahaa sooma maadaama mid xukunkiisu masxi uu yahay dhexda la geliyey oo kuwii xukunkoodu dhaqidda ahaa la kala dhex geliyey wuxuu ku tusayaa bosishinkiisa iyo meeshiisa inaan laga dibdhigi karin soma ah, waa istidlaal qawi awa istidlaal xoog badan wman ayb oo tartiibka aayadday sii xoojinaysaa axaadiista nebiguna faaiday salawatu rabbi wasalaamu aleyh ee saxaabadu ay ku tilmaameen weyse qaadadkiisa ayb anhu radi alahu canhu waxaa laga warinayaa canhu waa jaabir bn cabdilah jaabir waxaa laga warinaya radi alahu canhu qaala inuu yihi kaana nabiyu nebigu wuxu al sal lay wasalam idaa goortii tawada'a uu weysaysto adaara mid warwareejiyuu ahaa almaaa biyaha wuxuu ku warwareejin jiray calaa mirfaqayhi labadiisa xusun markuu gacanta dhaqayo labada xusun buu biyaha marmarin jiro ku warwareejin jira ku celcelin jira akhrajahu waxaa wariyey xadiidka addaara quطniyu waa wariyey biisnaadin buu ku wariyey daciifin oo daciif dacfiga sababtiisu waxa weeye xadiidka madaarkiisa uu ku wareegayo waa nin la yidhaahdo alqasim ibn muxamed ibn cabdillahi ibni caqiil oo matruuk ah ninkaasuuna xadiidka ku cileeyey alimaam daara quطni iyo ibnu daqiiq alciid ibnu turkumani iyo keyrkoodba saas macnaha xadiidka dacfigiisa waa kaa mundiri iyo ibnu salax iyo nawowi iyo dhammaantood xadiiska waa daciifinaya xadiikaas way daciifinayaan laakiin ashaykh alalbani caleyh raxmat ullah xadiidka wuu xoojiyey xadiidka wuu xoojiyey oo sida uu saxiixuljaamici saqiirka iyo silsilada saxiixada labadaba uu ku keenay wuxuuna leeyahay xadiidku markuu yidhi waa xasan bal saxiixuljaamic saqiirka ugu ku saxiixinaya waxaa sidaasoo kale xoojiyey sancaani oo leeyahay xadiidku waa xoogoobaya ayb xadiidku ma macno ahaan ma macno ahaan mise lafdiga iyo sanad ahaan sanad ahaan ma kabmi karo lianna ninka lagu haysta xadiidka ku jiraayo waa nin matruuka matruukna soo dacfigiisu shadiid ma wabitaali laa yanjabir laakiin xadiidka macnihiisa axaadiis kala kusoo soo waana ta keentay culimmada xadiidka taxsiinisay oo macno ahaan buu xadiidku saxwiya ayb oo xadiiska kuso arortay maxaa ka mid a xadiis dhowran kusoo aroortay waxaana kaaga filanba xadiidkii abu hurayre nucaym bn cabdillaahi almujmiren hadda soo marin soo ma yani asala yadahu alyumna xata sharaca fi lcadud soo ma ilaa cududa gaadhay buu dhaqay bidixdana ilaa cududduu dhaqay markaasuu yidhi nebigoo sidaa weysana ah sooma gelin marka xusulladu sooma gelin xadiidkaa saxiix muslim baa kaaga suga yaa kaaga filan haduusan oojinin hadduusan xoojinin axaadiis kaleeto iyagana sanadkooduusan nabad ahayn oo nabad gashanayn oo daciif oo isagoo kala abaa jira kuwaasayna ku xoojinayaan culimada qabta inuu xadiidku uu kor usoo kici karo laakiin badankood way daciifinayaan xadiikaas man wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasul lah sal sl rsulku wuxuu yidhi laa wuduu'a weyse uma sugnaanin liman ciddii lam yadkur aan xusin isma allaahi ilaahay magaciisa calayhi weysada korkeed ruuxaan waysadiisa korkeeda magaca ilaahay ku sheegin oo bismillaahi aan dhihin weyse ma laha ahraja waxaa soo saaray xadiidka axmedu axmed wa abu daawuuda wabnu maajah iyo ibnu maajah biisnaadin bay ku soo saareen daciifin oo tabar daran kadalika waxaa soo saaray daara quطni bagawi fii sharxi sunna bayhaqi fi sunan dacfiga xadiidka ku jirana ee hadda dariiqan ku jiraayo waa laba sababood horta inqiaac baa ku jira waa kala go yahay sanadku mid labaad weeyaane yacquub ibnu salma nin la yidhahdaa ku jira isagana daciifa oo xaakim uu ku khaldamay wuxuu u qaatay inuu yahay nin la yidhaahdo yacquub ibn abi salamata almaajishuun oo min rijaal albukhaari waeyrihi ah oo iqabu u qaatay xaakim saas daraadee xadii ku saxiixi waa laga daba tegey rag baas yidhi maartay waad khaldantay marka xadiidku ninkan daciifkana waa ku jira sanadkiisuna waa munqaic laakiin turuq fara badan buu leeyay oo ka mid yahay kuwan iyo shawaahid uruq kalena waa leey xadiiska abu hurayra shawaahidna waaba koomba waxaa sheegay xaafid walitirmidiyi tirmidi waxaa u sugnaaday can saciid ibn walitirmidiyi buu u sugnaaday xadiid can saciid ibni zaydin xaal laga warinayo isla xadiidkaasi laa wuduu'a liman lam yadkur isma allahi calayhi tirmidi baa wariyey laakiin abu hureyre kamuusan warinayo wuxuu ka wariyey ah, saciid ibnu zayd mashaahid ba marka mise waa mutaabic mashaahid ba mise waa mutaabac mutaabaca ma ashaahid bayna ashaahid waalmutaabic ama mutaabacada iyo shawaahidda waxaa u dhexeeya mutaabacada waxa weyaan isla hal saxaabi baa xadiidka warinaya laakiin duruqdaa badanaysa sooma laakiin shawaahidda waxaa la yidhahdaa markay xadiidku isla xadiidkii yahay laakiin saxaabo kale warinayaan xadiidka saxaabiga kale warinaya shaahid buu u yahay kan kale mutaabic haddaad tidhaahdo luqadda muxadisiinta waad khaldantahay macna marka xadiidkani waa shaahid tirmidi baa soo saaray axmedna wuu soo saaray daara qutni bayhaqi taxaawi fii sharxi macaani ahaar wa abi saciidin weli tirmidiyi waxaa u sugnaaday can abi saciidin abi saciid xaa laga warinay abi saciidin alkhudri naxwuhu xadiidkaa mid la marka maxaan haynaa abu hurayra saciid ibnu zayd abu saciidin alkhudri dhammaantood kulligaas macna wax weyaan muxuu ahay yani isla xadiidka hore kale warinay qaala axmedu axmed wuxu yihi waa axmed imaam axmed ibn xambal wuxuu yihi laa yahbutu ma sugna fiihi arrinkaa dhexdiisa shay waxba kuma sugna weyso ma jirto haddaan bismi la dhihin axaadiista macnaha sheegaysa hal xadiid kama sugna buu ley imam axmed kulligeeda waa daciif cuqayli baa isaguna sidaas masaa'il ibni hani imaam axmed uu leeyahay buu hadalkaasi ku yimid iyo meelo kaleeta macna ibn caji fi lkaamil wuxuu ku saaray min xadiii imaam axmed waxaan ujeeda can imaam axmed wuxuu ka wariyey inuu yidhi waxaa la weydiiyey su'ila can tasmiyati fi lwudu <clears throat> imaam axmed waxaa la weydiiyey marka la weysaysanayo bismi illaahida ayaa wax laga weydiiyey markaasaa wuxuu yidhi laa aclamu xadiian yahbut xadiid sugan oo ku arooray ma ogi buui aqwa shayin fiihi xadiiu kaiir ibni zayd xadiidka dir ibnu zayd waa kan abu saciid ilkhudri xadiidkaasa ugu runbadh waxa kusoo arooray haddii la yidhahda aqwa shay iyo asaxu shay saxiixnimo lagama faa'idaysto macnaha wuxuu kutusaya inta jirto ugu tabaron yahay waxaa laga yaabaa kulli inay wada daciif yihiin laakiin daciifkuso ma kala tabarona saas daraaddeed muxadisiintu hadday ku yidhahdaan asaxu shayin fi lbaab iyo aqwa shayin fi lbaab macnaheeda kuma tusayo inuu ka ay sheegayaan saxiix yahay laakiin wuxuu kutusayaa inta soo aroortay buu ugu tabaron yahay marka imaamkaas hargis iskama hor imaanay man xadiidkaas ku soo arooray weyse qaadadka bismillahi haddaan la dhihin inaydan weyse jirin sixadiisa iyo dacfigiisa aad baa laysugu haysta waa xadii muran badan ka taagay waxaa daciifiyey abu xaatim iyo abu zurca araasiyiin axmed ibni xambal lanna sanadkiisa waxaa ku jira majaahiil badan baa ku jira rag badanoo majaahiila ku jira haas xadiiska abu saciid alqudri waxaan ujeedaa xadiidka saciid ibnu zayd saas daraaddeed ba alimaam bukhaari kama fi cilal kabiir litirmidi wuxuu yihi laysa fi hada albaabi xadiiu axsanu cindii min hada xadiika ugu roon wuxuu yihi buhaari waa xadiidka saciid ibnu zayd buri ayib laakiin taasi kama dhalanayso bukhaari inuu leeya xadiidku waa xasan saan soo sheegnay man yani inta jirto ugu roon yahy xadiidka waxaa daciifiyey abulxasan ibnu qataan ibnu daqiiq alciid iyo keyrkoodba waa xadiidkaas waxaan ka hadlaynaa saciid ibnu zayd kadalika xadiidka abu saciidin alkhudri ibnu maajah iyo axmed iyo daaraqutni iyo xaakim iyo bayhaqi iyo keyrkood baa soo saaray isaguna waa xadiis daciifa maxaa yidhi ruwaadiisa dacafaa ku jira kaiir ibnu zayd baa daciifa rumayx ibni cabdiraxmaan baa majhuula rag badan baa majahila ku jira xadiidku uruq fara badan bu le xadiidka marka laysu ururiyo hal ariiq oo nabadgashan ma jiro hal ariiq oo saalim ah oon maqaal ku jirin ma leh ya ima inqiaac buu ku cilaysan yahay ama wuxuu ku cilaysan yahay jahaalat ruwaad ama dacfu ruwaad buu ku cilaysan yahay culimmadu marka waxay ku kala tegayaan xadiidka basmalada qaarna way soo dhoweynayaanoo waxay leeyihiin xasan buu gaari karaa waa markii duruqdiisa laysu ururiyon isku xoojinno buu xasan gaari karaa qaarna waxay leeyihiin duruqdu isma xoojin karaan wixii yaro room baa isxoojiye wax wada tacbaanihi isma xoojin karaan soma dhis iyo dhagaxyaano wada tacbaana haddaad isa saarsaarto oo isla dami maayaan oo isla dumi moogta waxoogaa inay isdhaamaan sooma marka waxa weyaan dacfi kabmi karaa jira iyo dacfi aan kabmi karin ma kabmi karay qaarkood taagan yihin man waana mutaqadimiinta u badan ragga mutaakhiriintii ka mid oo ah muxadisiintana waxay leeyihiin xadiidku wuu sugmi karaa xadiidku wuu sugmi kara waxaa ka mid ah ragga intuu isu ururiye xadiidka ku sheegay inuu xasan yahay sheekh albani caleyh raxmat kama fii riwaaya alhaliil waayrihi xadiidka markuu ururiyey oo ka hadlay duruqdiisa wuxuu leeyahay xadiidku xasan weeye ayb waana lagu waafaqsay culima uga horeysay ayb xadiidku muxuu inoo faa'ideynaya marka maxaan ka faa'idaysanaynaa waxaynu ka faa'idaysanaynaa marka la weysaysanayo in la yidhaahdo bismi illaah in la yidhahdo oo bisimka la qabto imaam axmed fii riwaaya iyo isxaaq ibni rahwiya baa waxay qabaan bisinku inuu waajib yahay fi lwuduu ayb xadiidka lafdigiisa haddaynu qabanana calaa taqdiir sixatihi lafdiga xadiidka haddaan qabanno waxau faa'iideynayaa mawjuub buu faa'iideynayaa mise faradnimo waajiben iyo waajiben iyuu faa'ideynaya faradnimo iyo bismi inay rukni tahay buu faa'ideynaya laanna xaggeen ka qaadanay laa wuduu'a shaygu marba hadduu la-aantii ay cibaadadii u burayso meesha ka baxayso oo sharciyadii ka lumayso shaygaasi waa rukni soma marka bismi illaahidu inay waajib tahay bacdu ahlilcilmibaana ku tegey waana lafdiga xadiidku siduu faa'iideynayo wa mashruuciyada bismi in la yidhaahdaayo ayada xadiid kalaa jira oo sugan bismi in la dhahayo marka weysada la qaadanayo aslulmashruuciya xadii kalaa ku sugan xadiid kalaa ku sugan oo isaga saxiixa xadiidkaasina waa xadiidka anas ibnu maalik cabdirazaaq nasaa axmed ibn qusaymة daara qطni bayhaqi ibn xibbaan baa soo saaray min xadiidi anas wuxuu leeyahay anas bn malik alaba bacdu asxaabi nabiy sal lay aslam waduu'an saxaabada qaarkood baa waxay codsadeen oo dalbadeen biyo ay ku weysaystaan markaasaa rasuulku wuxuu yhi sal lay aslam hal maca axadin minkum maaan nin idinka idinka mida biyo ma haya wax biyo ah ma wada markaasaa biyo loo keenay weel ku jira fawadaca yadahu fi lmaa gacantiisii buu dhex geliyey nebigu biyihii loo keenay markaasaa wuxuu yihi tawadauu bismi illaah weysaysta oo magaca ilaahay ku weysaysta ah, magaca ilaahay qabta oo ku weysaysta markaasaa fara'aytu lmaaa yakhruju min bayni asaabici waxaan arkay buuhi nebiga gacmihiisa dhexdooda oo biyihii kasoo soo burqanayoona ka soo baxayaan xataa tawada'uu min cindi aakhirihim ilaa koodii ugu dambeeyey ay ka weysaysteen biyihii yaraa saabit wuxuu yidhi oo anas ka warinaya xadiidka qultu waxaan ku idhi buu yidhi imisay ahaayeen bay kula tahay raggaas halkaa weele yarkaa ka weyse markaasaa wuxuu ihi naxwan min sabciin toddobaatan nin bay ku dhowaayeen ujeeddadu maxay tahay marka xadiidkaa waxaa soo saaray ragga aan sheegnay asalkiisuna saxiixaynku ku yaallaa markii laga reebo ziyaadada ah tawada'uu bismi illaah ziyaadadaas raggaa kalaa soo saaray laakiin asl xadii saxiixaynku ku yaalla tawada'uu bismi illaahi soo amar maaha ya waan xadiis sugan amarkuna muxuu faa'iideynayaa alwujuub xataa haddii xadiiskan inoo yaallo ee laa wuduu'a liman lam yadkur isma allaahi dood laga keeno waxaan doodi ku jiranoo isagu sugan tawada'uu bismi illaah oo amar ah amarkuna muxuu faa'iideeyaa wujuub wa bina'an calaa haada alsawaab waxa weeye sida xooga badani waxa weeyaan bismi illaahidu waa waajib marka la weysaysanay haddaad ka tagto weysadaadii ma jirta miyaa mise way jirtaa waxay u badan yihin weysadii waa ansaxaysaa haddaynu idhahno waa waajibna ismina waad gashay baa ka dhalanaysa yani way saxday laakiin macal ism hadday say u badan yihin culimmadu la yidhahdo waa mustaxabo waa sunnana weysadii way asaxday ismiyo dembina ma jiro waa say u badan yihiin laakiin marka la fiiriyo axaadiistan daahirkooda marka la fiiriyo markay ugu yar bismi illahida waa inay waajib noqoto haddii kalena waaba inay intaa kasii adkaataba mana arrinkooda sidaas w hada bilahi towfiq wsal allahuma wslm ala nabiyina mxamedi wala ali sabi wslm